الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقنا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigain labi tobanaad ee kitaabkeeni zubadka naadimku wuxuu yihi raximah allahu tacaala fain yashuka fi inqitaain hasalaa washarduhu lusu bituhurin kamala yumkinu mashyu xaajatin calayhima wastatru lirijlayni maca kacbayhima walfardu masxu bacdi culwin wanudib likufi masxu sufli minhu walcaaqib wacadamu isticaabihi wayugtarah alguslu lilkufi wamasxun karara yubtiluhu khalcun wa muddat lkamaal faqadamay kaksil waa muujibu iqtisaal sheikhu raximahullah wuxuu kasoo hadlayay baawal masix cala alkhufeyn wuxuu noo tilmaamay khufeynkii horta inuu rukso yahay marka koobaad labo qofka negi oo aan musaafirka ahayn inuu masaxayo intee beri qofka musaafirka aan ahayn maalin iyo habeen labaatan afar saacadood kan musaafirkaana inuu masaxayo saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen masixiduna inay ka bilaabanayso ama tirintu ka bilaabanayso yah min al ixdaafi inay ka bilaabanayso soo maa mhm. ayib qofkii hadduu markaa xirtay khufeynkii fa in yashuka hadduu ka shakiyo fi inqiaa'in fi inqidaa'i lmuddati muddadii dhammaad ee dhammaatay hadduu ka shakiyo hasala uu dhaqayaa hasala uu dhaqayaa wa sharduhu shardulmasxina waxaa weeye allubsu in la xidhay bituhrin daahirnimo la jirankeed in la xirtay daahirnimadaasoo kamala dhamaata kamala uu dhammaystiray yumkinu wa waa inay suuragal tahay mashyu xaajatin dan u socdaalkeed calayhimaa korkooda loogu socon karayo wasatru asturid ayaa shardiya lirijlayni labadii lugood ay asturayso maca kacbayhimaa labadoodii canqow la jirankeedii laba masaluu sheekh waxaan ku sheegay fa in yashuka hadduu shakiyo fi inqiaa'in hay fi inqiaa'i lmuddati muddadii dhammaad ee dhammaatay hadduu ka shakiyo basila uu dhaqayaa uu dhaqayaa wey sababtu maxay tahay tiirarka ugu muhiimsan khufyeenka waxaa ka mid a ah muddo inay jirta soo maa hadduu musaafir yahay saddex maalmood hadduu yahay ii sheeg ma hadduu nagi yahayna maalin iyo habeen muddadii hadduuba shaki galo rajaca ilal asli asalkii buu soo laabanaya asalku muxuu yahay markaa alqaslu in la dhaqo dee muddadii khufeenkan la siiyey hadduu ka shakiyey asalkiisaa usoo laabto oo dhaqid ah inuu dhaqo labadii lugood waa kaa marka shakigu halkaa wuu geli karaa shiikh marka wuxuu tilmaamay muddadii in qofku uu inay wax ka dhiman yihiin iyo in kale saaka markuu xirtay muddo meel dhex isagoo mariya wuxuu ka shakiyey waqtigii makaa dhamaayo miska ama maalin iyo habeenkii haska bixiyo waa ha dhaqo lugti ruqsado marka cadayn bay rabtaa shay aan lahubi shay la hubo ayay rabtaa wey maxaalmasxu ruksatun waatu hore rukhisa waatu soo soomahayn almasxu ruksatun ah, ka taas waa masalada koowaad sheikhu noo tilmaamay masalada labaad waxa weeye shuruud lubsi saddex shardi buu sheikhu sheegay raximah allahu tacaala kuwo wuxuu sheegay bituhrin inuu dahaahirnimo ku xidho markuu isdaahiriyo oo lagu dhameeyo dhaqidoodii weesadii dhamaysto ama qoyskii wixii daahirnimo qusaysay markuu isdaahiriyo horta inuu xirto xaga maxaa ku baxay isagoo isdaahir hadduu xirto qofeenkaas ma ansaxayo labadii lugood mid kamid a ah, isagoo aan dhaqin hadduu xirto tii kale marba miigta markuu dhaqaybu soo xirtay tii dambena markuu dhaqaybu haddana ka daba xirtay ma ansaxayo masixigaas maxaa yeelay daahirnimo dhammaystiran baa ladhahaa daahirnimo maxay ku imaan kadhaa markii daahirnimo saal lagu tukan karaa gaadid wey adoo adoo kuu dhimantahay saal ma tukan kadhaa maya shardiga labaad sheikhu wuxuu yidhi waa in lagu socon karaa xaajo in musaafir ah in musaafir ah inta baahi xaajo u geen kadha aagaarkiisa meeluu gaari karo meeluu biyo kasoo qabsan karo meeluu xaba kasoo guran karo meeluu garanaysaa baahiyahaas xaajadaas musaafirkaas leeyahay oo kaleeto ya shay lagu socon karo waa inuu yahay buu ku yiri markaa muxuu dhacay ya yumkinu mashyu xaajatin calayhima xaajo waa inay yani xaajada waa xaajatu musaafir xaajo aan fogeen wey nin musaafir halkan degay intee meelood buu xaajo u gaari karaa ma foga meeshu xaajo meeluu xaaba kasoo gurto meeluu dhaanyar biyo kasoo dhaansado saasoo kaleeto waaya marka wixii waa inay raaci karaan dee oo qofku ku socon karo oo uusan ka dhacdhacayn wey macnuhu shardiga saddexaad sheekhu wuxuu yidhi assatru lirajlayni waa in labadii lugood ay asturaysaa waa in labadii lugood asturaysaa kacbeenkiia yaa maxalal fardi waa inay asturaysaa wey maxalal fardi hadaysan asturayn markaa ayaduna ansixi mayso masxigeeduyo asurka la sheegayana waxaa weeye Eh, asurka sheeg waxaa weeye asur biyaha celinaya laa maanicu ru'ya ru'yada midka celinaya maaya maxaa laga wadaa asturid xaa'ilun lilmaa'i yani mid biyihii celinaya baa la rabaa ee lama rabo mid hee asturka la sheegaya maaha mid midabkii celinaya yani wuxuu khilaafsan yahay sircawradii warkaa ma ku dhacay sircawradii buu khilaafsan yahay waaya waalfardu masxu bacdi culwin wanudib see u masaxaynaa haddaba sheikhu wuxuu ku yidhi waalfardu faradku waxaa weeye faradka masaxidda la masaxaya khufeynka waxaa weeye masxu bacdi culwin culwin maraysa ama cilwin kordhigta ma gudi karta masxu bacdi culwin xagga sare ama xag sare qeyb ka mid ah masixid la masaxo ayaa farad ah koow wanudiba waana loo sunneeyey lilkhufi khufkii waxaa loo sunneeyey masxu sufli xaggii hoose in laga masaxo minhu xaggiisa iyo wal caqibi xaggii ciribtaba intaana waa loo sunneeyey waxaa koo loo sunneeyey wacadamu istiicaabihi inaan biyihii laga wada maansheen wacadamu isticaabihii inaan biyihee lagu maansheen oo la wada gaarsiin ayadana waa la sunneeyey wayugtaro waxaa loo karaahiyeysta qofkii alquslu dhaqid baa loo karaahiyeystay lilkufi uu dhaqo sidii lugtii baa u dhaqaya inuu yidhaahdo waa loo karaahiyeystay karaahiya wa masxun baa la karaahiyeystay masaaxid nasiidaasoo kararahu uu soo celceliyey sidwsdtjdiislama ogolayn sunno maahayn haa xagaa marka waxaa ku baxay khufeenkii masxidiis lama soo celin karayo walfardu saddex shan masalo sheekhu ku sheega halkan masalada koowaad alfardu masxu bacdi culwin faradka khufeenku waxa weeye masxu bacdi culwin culwi ka soo bilow xag sare qeybteed qaybtaa masixid la masaxo ayaa farad ah koow waa masalada koowaad masalada labaad wanudib waa la sunneeyey ay wanudiba wey waa la sunneeye lil qofkii waxaa loo sunneeyey masxu sufli xaggii hoose in laga masaxo minhu min al khufina xaaluu ka mid yahay xaggaasi wal ciribtii xaggeedana in la masaxo ayaa la sunneeyey minhu dee ayaduna xaal ay ka mid tahay qofkii wa cadamu istiicaabihi inaan biyihii la wada gaarsiinoo aan la wada maanshayn hee ayaa la sunneeyey oo intuu yacni gacanta soo wada qoyo inuu saa u mariyo oo afarta gees ka mariyo maxaa la ogol yahay yacni khuduudan khutuudan saa inuu u masaxo fara kalaaf baxsan waxaa la diidayaa inuu wada maansheeyo oo garanaysaa marka waa inuu masaxaa khutuudan si ma garanaysaa leemana waa inuu masaxaa xagga hoose iyo xagga saraba marka waajibku waxa weeye qufeynka inta kale wax la dhihi karo wuu masaxay inaa masaxdo markii madaxa la masaxayey yaah musamaa masxinbaa kaa gudisay soo maa haddaan sidaa dhaho waa iga dhanayd lugtii masixidii qufeynkana waa la mid xagga sare musamaa masxin haddaa ka taabato faradkii intaasu kaaga egyahay markaas wardhamaa maxaa kaloo sunnaabukuyii waxaa sunnaa buu ku yidhi horta inaa hab khuduud ah oo magaranaysaa diilima ah ku masaxdo xaggii ciribta hoose iyo xaggii sarena aad masaxdo soo masaxaysaa lugta markay sidaa u taallo ya <laughs> midigta lugta midigteeda gacantaada midig faraha kasoo bilaabaysaa lugta saasaa usoo saara lugtiisotan maaha saasaa usoo maranaysaa ilaa korsoo haadaysid bidixdiina ciribta baa hoos u marinaysaa marka way isdhaafayaan tanna ciribta ka bilowday oo faraha geenaysaa tanna faraha kasoo bilaabaysa korbaa usoo wadaysaa soo warkaasoo wardha maaha ma fahamta masalada yaa hayaa cabdiraxiim ma fahamta lugtii markay lugtiisotan oo kale tahay xaggaan fariyi soo maaha hidii usoo maranaysaa marka tan xaggaa marayso tanna xaggee maraysaa hoos bay maraysaa ayaduna meeshuu ku leeyahay sheikhu waa taas isbaaqow diidaya istiicaabku diidaya waxa weeye lugti inaad masaxda dhinac afarta gees ka wada masaxdo oo garanaysa wuu diidaya muxuu kaloo karaahiyeysa sheikhu in laba dhaqaba yaa maxay qofkiibuu fasahaadinayaa dhaqidii soomaa tadakar dee ujeedkii ujeedkii ujeedkii loo qofka loo xirtayna wuu ka hor imaanaya haddaa wax dhaqanaysa malugtada dhaqati maxaa qofka u dhaqaysaa wakaa shiikhu wuxuu kaloo diiday takriiru masxihi masxii in lasoo celceliyo wuxuu yidhi rukso weeye sheegani waana bedel oo dhaqiddii lugtuu bedel yahay bedelkan lama soo celceliyo warkaa ma ku dhacay waa bedelun min alghasli uu bedel yahay marka tayamumka miyaa lasoo celiyaa wsada tajidkeeda waa haddii lagu tukada soo celin karaa sooma ahayn ya weysada bedelkeed maxaa noqdaa booraysi booraysigu maadaama bedel uu yahay lama soo celin karaa isaga haye lugtii dhaqideedii tikraarka sunna u ahaa mar haddaa waajibkii hal xaba dhaqdid maxaa sunno ku ah mar iyo laba inaad kuto saddex ka dhig soomahayn bedelkeedoo ah lugtii in khufeenkii lama saxana waa bedel lama soo celinbedelka marka lama soo celceliyo bedelka hal mar baa kaaga filan haddaba xaggan xushuuq ka gelayaa maxaa burin kara khufeenkii waa xirta soo maa maxaa khufeenkii burin kara shiikhu wuxuu geli yubdiluhu yubdilu lkhufa ama yubdilu lmasxa cala alkhufayni khufeenkii masixidooda waxaa buriya khalcun siibid inaad iskaba siibtaba adoo isaqaba iska siibta o ama isagaaba kaa dhacayba wuu kaa furtayaa wa muddat lkamaali wa muddatu lkamaali wa buluuqu muddati lkamaali muddadii dhammaystiranka gaadha la gaarana way burinaysaa weeye way burinaysaa waxay burinaysaa khufeynkii wa muujibu ikhtisaalin qubeyskii waajibinayeyna wuu burinayaa weeye haddaba faqsil dhaqniyahow inta hadday kugu timaado qaadamayika labadaad ugo dhaq oo haddaa marka hore weyse qabtay dee haddadan weyse qabin dacada u ma garata sheekh xasan haa saddex arrimoodba maxay burinayaan qofkii kow yabtilhu waxaa burinhaya khalcun baa burinaysa siibid la siibo suu doonaa kaaga dhacee waxaa lamida lugtii inay faydanto iyo wixii la halmaala waaya wamuddat lkalaami wa buluuqu muddat lkamaali ama waintihaau muddat lkamaali inay dhammaystiranto ama la gaaro marba haddaa labaatan afarta saaca ee kaa dhammaatay saasuu expire buu noqda uu dhacayba way dhammaatay wa muujibu ikhtisaalin baa waajibanaysa qubays wixii waay maxaa qubays waajibiya yaa janaabadii xaydkii nifaaskii suma jeedid ha waa muujib iqtisaamixii qubays waajibinayay ayadana hadday kugu timaado waa iska bixinaysa waa qubaysanaysaa adagoo qaba mau qubaysan kadhid maxaa yeelay waa jabtay ayib haddaan iska bixiyo ka waran marka anoo weysaystay oo masaxay baan iska bixiyey faqadamayka ay faqsil qadameyka labada lugu dhaq markii hore markaad soo weysaysatay oo madaxii masaxatay oo lugihii agaalugaha maxaa kugu jiray khufeynsu kugu jirin khufeynkii baa masaxday kadib adoo xaggaa maraya lugtibaa khufeynkii baa kaa baxayba ama adaa sugeen baa iska saartay marka maxaa lagaa rabaa lugihii inaa dhaqday keliya lugihii baa dhaqaysaa ka tegi mayso lugaha dhaqidooda intaasuu sheikhu raximah allahu uu tilmaamay raximah allahu tacaala baabulistinjaai xirintii weye istinjihii alistinjaa waa in biyihii la isticmaalo istijmaarna waa in dhagaxii la isticmaalo qofkii markuu xaajo gutay see buu u istinjoonayaa u sheikhu tilmaamaya aadaabu qadaa'i alxaajati buu tilmaamaya raximahullah waaya talwiithu farjin muujibu istinjaa'i wasunna bilaxjaari uma almaa'i talwiithu farjin cawro wasakhowday oo najaasowday muujibun najaasoogaasi muujibun waa mid waajibinaya muujibu istinjaa'in istinjaa mid waajibinaya weeye wa sunna waxaa la sunneeyey istinjaagii baa la sunneeyey bilaxjaari laysku dahiriyo uma kadibna almaaci laysku dahiriyo baa la sunneeyey laba misl shuukaa lagan talwiithu farjin farji najaasoobay yacnii cawra wasakhowda cawra najaasoowday haa yani cawra ay ka yimaadeen shay najaasa ah buu tilmaamaya waaya dabcan wadee shay qoyan baa laga hadlayaayo najaasa ah yan wax wax wasakheynaya waa wax qoyana soo maaha waa maacic shay maacic oo najaasa ah hadduu ka yimaado labadii cawro mid ka mid ah wajaba istinjaau baa waajibay xagga maca ku baxay dee wax qallan qofka ka soo daataan dabcan weysadii waa ka jabaysaa alkhaarij min sabiilayn baa yimi laakiinse hal yuujibu listinjaa dhagaxuun baa kasoo daatay qofkii dhagaxuunba baa kasoo daatayba waana qalalan yihiin awada angeg hal yunqidu lwuduu'a waysada ma jibinayaan oo hadday dhagaxuun kasoo daatay waysada ma jibinaysa kaasoo qaadday kasoo daatayaanba haye ma jibinaysaa haabay jibinaysaa lama kala saarin laakiinse hal yuujibu listinjaa in layska daahiriyo wixii qalalnaayo qofka ka soo daatay ma waajiba shiikhu wuxuu ku yidhi wuxuu ku xira talwiis waynu meesha yimaadaa wasqoobid waynu meesha timaadaa najaaso qoyan waynu meesha timaadaa markaas bay waajib noqonaysa haddii kale waajib maaha macnuhu waa intaa keliya waaya talwiisu farjin farji najaasoobay najaasadiisu dareero ay ahayd muujibu istinjaa'in muujibu istinjaa'in mid istahirin waajibinaysa weeye tarwiidkaasi tarwiidkaasaa faacilkiiya waaya xagga maxaa ku baxay qofka hadduu neef ka timaado khaarij min sabiilan waa sii waajibinaysaa laakiinse hal tuujibu listinjaa waa maya maxaa yeelay talwiid maaha meesha talwiidki baa ka maqan ma fahamid masalada talwiidki baa ka maqan saalo qallan baa kasoo daadatayba meeshiina aan raadba ku reebin waxaan ka hadlayna ma la dhaqi karaa maaha ee waxaan ka hadlayna waajib baa in la dhaqo in laiska daahiriyo baan ka hadlayna sheekhu wuxuu yidhi haddii meeshii najaaso talwiid way samaysay oo meeshii wasakhaysay hadday soo baxdo weeye waaya taa marka waa masalo masalada wuxuu sheikhu kuu yidhi sidee loo istinjoonayaa sheikhu wa sunna waxaa sunnaa bil axjaari ay istinjaaun baa sunnaade in laisku daahiriyo bilaxjaari dhagaxuuntii uma kadibna almaai biyihii wakaa oo qofku inuu labadaa israacayo saddex masaalo weeyaanoo imaa inuu qofku dhagax keliya isticmaalo iyo imaa inuu biyo keliya isticmaalo iyo imaa inuu dhagax iyo biyoba hee isticmaalo sheikhu wuxuu ku yidhi in marka roofku dhagax isticmaalama wixii la halmaala faashadii iyo softiya wixii la halmaalay kadibna uu biyo raacyo ayaa hee ayaa sunnaa buu ku yidhi sheikhu raximah allahu tacaala sababtu waxay yidhaahdaan laana alaxjaara tusiilu lcayna cayntii najaasada ahayd axjaartu meesha ka saaraysaa walmaa u yusiilu lathara biyuhuna maxay ka saarayaan raadkii haray meesha ka saaraya marka waa iskaabayaan buu yiri sheikhu raxima allahu tacaala <clears throat> waaya yujziu maaun aw halaathu axjaarin yunqii bihaa caynan wasunna liitaaru walow biatraafin halaathatin xasal bikulli masxatin lisaa'iri lmaxal yujziu wuu ku filan yahay istijaagii yujziu waxaa gudaya alistinjaacade waxaa ka gudaysa maa un biyo keliya aw amase halaathu axjaalin saddex dhagax baa gudaysa saddexdaa dhagaxoo yunqii uu ku nadiifiyo qofku bihaa halaatadaas caynan najaasadii uu ku nadiifiyo mid unbaa la isticmaali karaa haddaa biyo isticmaalaysa biyuhu waa male waa biyihii baa isticmaalaysa haddaa dhagax isticmaalaysidna alaaan saddex wa sunna waxaa la sunneeyey al itaaru baa la sunneeyey tirakinsiya baa la sunneeyey walow biatraafin halaahatin xasala ay walow xasala haba ku yimaado itaarku biatraafin dhinacyo oo halaahatin saddex haba ku yimaadee xaal adraaftaasi bikulli masxatin masaxid walbaahi lisaa'iri lmaxalli booskii ama maxalkii najaasada idilkiis ay gaarayso waaye u fiirso sheekh masaaisha yujziu afar mas'alaba sheikh waxaan ku tilmaamayaa masalada koobaad yujzi'u maaun biyo ayaa gudah istinjaagii aw amase hee halaathu axjaalin saddex dhagaxuun saddex dhagax saddexdaa dhagax buu tilmaama siiye muxuu yunqii nadiifinahaya yunqii uu ku nadiifinayo huwa qofku bihaa maxaa dhahaysaa halaaada bihaa halaasada uu ku nadiifinayo caynan najaasada uu ku nadiifinayo kow intaa markaa saddexdii waa waajib buu ku yidhi kadib markii saddexdii la helo haddii howl meeshii saddexdii ku nadaafadii ku imaan weydo wasunna waxaa la sunnayaa liitaaru tira isdher in laga dhigo walow biatraafin ay walow xasala haba ku yimaado huwa iitaarku iitaarkuye tirada isdheraba ku timaadee biatraafin dhinacyo oo alaaatin saddex ah biatraafi xajarin oo kaleeto yani dhagax dhinacyadiisa oo talaatatin saddexa haba ku timaadee xaal adraaftaasi bikulli masxatin halkii masaxba hee halkii kastoo masaxba hee lisaa'iri lmaxalli booskii oo dhan uu gaarayo marka masalada wax wey kow qofka biyo keliya inu isku nadiifin karo masalada labaadi waxa weeye waa isla socotaaya ama biyo keliya isku nadiifiyo ama dhagax inuu isku nadiifiyo shiikhu dhagaxii markaa laba masalo u xiray u fiirso shiikhu dhagax muxuu keenay laba shardi labadaas in la helaa koow saddex dhe saddex masxo saddex magaranaysa dhagax inuusan ka badan soo masalo maaha labo meeshiina uu nadiifiyo yunqii bihaa caynan ay najaasatan wey najaasa meeshataan inuu ka nadiifiyo haddii mid la waayo dhagaxii waa la wadaya weli dhagax saddex dhagax buu isticmaalay weli najaasada meesha bay ku taallaa waa inuu wadaa hal dhagax buu isticmaalay najaasada meesha bay ka baaba'day waa inuu saddex gaarsiiyaa labada arrimood marka hee halaathatu axjaarin wa inqaa'ul maxalli labada waa la rabaa marka dhagax la isticmaalayo midna laga tanaasulimayo haddii saddexe ka badato oo ma garanaysaa qofkii uu najaasadii nadiifin waayo afar markii mar afar dhagax markuu marayay buu nadiifiyey maxaa leenaha wa sunna itaarun maxaa markaa sunnaah tira isdheh shan inaan ka dhigtid dhagax shan isu qaadid beed kaleba shi wuxuu kugu tilmaamay ujeedku ma ahan dhagaxyada ah ujeedku waa masaxaadda intay jeer wax la masaxayaa ujeedku marka wuxuu ku yidhi walow biatraafin alaaat saddex dhinac dhagax saddex gees labaa ahaadee hee hee saddexdii magaranaysa waa ku gudaysaa xajar booskoodii marka alcibratu waxaa weeye halaathu masaxaatin laa halaathatu axjaarin warkaa ma ku dhacay yaa kaa macnuhu shardiga marka shiikhu muxuu yidhi markuu ka xaaleeyey adraaftii maadaama la sifeeyey dee xaal iska qaadan kardha dabcan adraaftiibuu ku xeelay wuxuu adraaftaasi wax masaxaysaay masaxaad walba saa'ira almaxalli waa in lagu masaxaa waa in gees laga soo bilaabaa geeskay lagu geeyaa nadyaafadii koow hagaa iska dhig kii labaadna saasoo kii saddexaadna saasoo kale ugu imanaa macnaha saa'ir almaxalli saas ayuu shiiku ula jeedaa weeyaan waaya waram washardu hadda sheikh wuxuu ka hadlayaa shuruudii dhagaxa marka la isticmaalayo ayuu ka hadlayaa sheikhu wuxuu ku yidhi washardu fi listinjaa'i bilxajari yani dhagax in lagu laysku nadiifiyo shardigeedu waxa weeye laa yajifu maqalaalo khaarijun kii soo baxay maqalalo marka sheikhu muxuu ku leeyahay cashardu waa mubtadihii soo maa jumladaasaa khabar noqon karta wa shardigu laa yajifu ma qalalo weeye khaarijun kii soo baxay kiaa dhagaxa u isticmaalaysay najaasadii soo baxday ma qalalayso yani inaysan qalalin weeye haddii qalasho dhagax looma adeegsanayo maxaa loo adeegsanayaa biyihii walaa yadra'u kumana u darsamo hayruhu najaasadaas waxaan ahayn hee ku darsami mayso waa laba masalo walan yantaqilaa walan yantaqilaa ay walan yantaqilaa alif waa idlaaqo walan yantaqila mana guurto oo meeshii ay ka soo baxday ma dhaafto intaa marki la helo ayaa la isticmaalayaa buu sheekhu yidhi raximah allahu tacaala heeh dhagaxii kow laa yajifu khaarijun haddii wixii qallaan biyaa waajib noqonaya walaa yadra'u hayruhu keyrkiisna hee kuma soo dariyo oo yacnii najaasadii soo baxday oo cawrada ka soo baxday hadday mid kale kusoo darsanto maaha inay ka daba imaanaysee see doonta ku timaadee najaaso kale oo meel kale ka timi ayaa raacday yah maxaan dhahaynaa waxaa waajiba in biyaha la isticmaalo maxaa yeelay intii rursada la isugu talagalay dhagaxa hee waa haduwan baa yimi walan yantaqila mana guurto oo meesha ka soo baxday intay dhaafto meel kale ma aadayso weeyaan waa wanadbu ayib xaggee lagu xaggee marka hadda loo iftegayaa iftagisoo garamaysaan sheekh hadda wuxuu ka hadlayaa aadaab qadaa'il xaaja buu wadaayo iftagii buu ka hadlayaa markii la rabo in xaajo la guto xaggee xaajada lala aadayaa luqyada xaafadaha miyaa la fadhiisanaya <laughs> xaggee lala aadaya shiikh wuxuu ku yidhi wanadbu sunnuhu waxaa weeye fil binaayi guryihii dhexdooda xaaluu ku sugnaaday laa mustaqbilan laa yakuunu waa inuusan ahayn mustaqbilan laa yakuunu baadhahaysaa laa mustaqbilan khabar khabar yakuunuka laa mustaqbiran ay laa yakuunu ma ahaado qofkii mustaqbiran mid u jeestay qibladii aw mudbiran mid ka jeestay ma ahaado waxarama way xarimeen hu istiqbaalkii iyo idbaarkiiba filfalaati meeshii bannaanayd wayba xarimeen ayada waay wanadbu sunnuhu filbinaa'i dhismihii dhexdiisa xaaluu ahaaday hee laa mustaqbilan laa yakuunu ma ahaado sunnihii laa yakuunu ma ahaado huwa qofku sida sunnaha mustaqbilan mid u jeesta qibladii aw mudbirana mid hee u dhabarjeediyo ka jeesta waxaramo way diideen hu istiqbaalkii filfalaa ay filfalaati waysi bannaanayd istiqbaal wayba xaaraantinimeeyeen buu ku yidhi sheikh raxima tacaala waaya halkan mas'aluu kugu sheegayoo qofku markuu rabo inuu xaajo guto meesha ku xaajo gudanaya saddex meelood weeye midkood meel bannaan oo daleel ah oo qiblada waxba aysan kaxiyin sokow maa meel dhisan dhexdeeda dhismaha la sheegayaana dhismo caadiya maahee saatir baa laga hadlayaa saatir saatirkuna muxuu yahay thuluthey diraacin baa ugu yar diraac intaas soo maa saddex meelood oo labo waa inuu taagan yahay kow meeloo kow iyo labo iyo saddex soo maa saddex meelooda ah. intaa waxa la eg horta waa inuu hortaada yaalaan markii saatir la tilmaamayo meeshaas binaha la sheegayo maaha bini gurya cadiga laga hadlimayaba ma fahan soo maa meela dhisan waxaa laga wadaa meel saatir labaa loola jeedaa hadda saaturkuna muxuu noqonayaa huluhay diraacin wax taagan koow adna aadan ka fogayn wax ka badan alaaatu adrucin saddex dhudhun wax ka badan aadan ka fogayn laba arrimood marka weye adiga iyo gormaan dhahaynaa adiga qibladii binaa baa idin dhexeeya hamsaatir baa idin dhexeeya marka laba arrimood la helo koow wax hortaada taaganoo hee saddex dhudhun laba saddex huluthay diraacin ah laba dhudhun labadiis saddexdiis dhudhun saddexdiisa meelood laba ka mida la eg kow kaas taagan oo saatirka ay adiguna ay idin dhexayso ugu badnaan saddex dhudhun ay u dhexayso marka waxaan leenahay saatir baa haysataa saatirka qofka jooga marka yah waxaa u sunnaa laa mustaqbilan ay laa yakuunu ma ahaado kaa saatirka ka dambeeya mustaqbilan mid u jeesanaya qibladii aw mudina mid ka jeensanaya waxaa sunnaha inuusan u jeensan wey macnuhu oo markuu bine saatira joogo hadduu meel cidlaa fadhiya ka waran oo saatirkan shaygana uusan kaba xiginba ama saatirkaba saddex meelood laba uusan la ekeen ama saddex dhudhun ka badan buba u jiraaba xaramuuhu xaaraan weye bay yidhahdeen markaa uma u jeesan kara qibladii warkaama ku dhacay labada waa laba xaalood xaalad sax waxa weeye qofkii inuu joogo meel looba diyaariyey suuli inay noqoto ama looguba talagalayba makaan loogu talagalay wuu xiran yahaa makaan hee loogu talagalay suulihii almucad bay yidhaaheen qolyaha fiqigu almucad meeshii loogu talagalay xaaje in lagu guto meeshaas culimmadu waxay yidhaahdeen waanu u tegi doonnaaye yah goorma meeshu mucad noqonaysaa albinaau lmucaddu lilxaaja ku noqonaysaa waa markii ugu yaraan hal mar intii la aaday lagu soo xaajo gutayoo wacazama cala alcawdati wuxuuna niyaddu ku hayaa marka dambe ay ah, hawl kaloo ku timaado inuu he meesha laftigeedii uu aado meeshaas waa albinaau almucaddu lilxaajati buu noqdo warkaama ku dhacay mar hadduu aado niyadana uu gashto waa casama hee inuu marlada kusoo laaban doono suuriya markaa hadda gasho marka markuu qabato meelaha fariis haddana asaga ku <laughs> laabanaysa kaasoo kale markuu yahay dee waa suuliyadii iyo meesha gaarka ahaydoo dadka u samaysteen iyo meeshaas shiikh wuxuu yidhi mutlaqan ayada beeshii doonaa loo jeesan karaa si kitaabtu noo sheegeen warkaama ku dhacay yaa ayadu ma kala lahaa mustaqbil qiblati walaa mustadbiraha karaahiye iyo iyo iyo ma garanaysaa iyo xukun soo geliya meesha mau jira iyo mutlaqan way bannaan tahay buu ku yidhi saddexdaa masalo shiikhuu kuu tilmaamay labo marka shiikhuu kuu sheegay tan kalena insha allahu tacaala wuu ku keeni doonaa wanadbu sunnuhu waxaa weeye fil binaa'i xaaluu ku sugan yahay qofkii laa mustaqbilan laa yakuunu ma ahaanayo mustaqbilan ma ahaanayo aw mudbiranna ma ahaanayo waxaramu weyse diideen hu istiqbaalkii filfalaati bay diideen ilahuudo hadda hal xab uu celiyey maxaa alxab uu celiyey ow oo xaraf cadafka ku jidha marka hu ama idbaarkii u celi ama istiqbaalkii mid unu celi mushkila male filfalaati uma laabanayo filfalaati ee meeshii bannaanka ahayd hee u jeesan walaa bimaain walaa bimaain walaa bimaain ay walaa fii maain biyo dhexdeedna ku istinjoonmayo biyahaasoo raakidiin fadhiya walaa mahabin walaa mahabin meel dabeela ka dhacaysana ku istinjoonmayo mayo wa taxta muthmirin walaa taxta muthmirin geed mira leh hoostiisana ku istinjoonmayo mayo wa thaqbin walaa thaqbin godna ku istinjoonmayo mayo wa sarabin walaa sarbin e god sheexanna ku istinjoonmayo mayo weeye thaqbin waa mid daloola e sarabkan waa mid jeexan yan luha ku jeexan ku hadlaya intaasba meelaha la karaahiyeystay weeyaanoo in lagu in lagu istinjoodo adaab qodaalxaaja buu ka hadlayaa sheikhu marka naahi nahyiga la tilmaamaya waa ilkaraahiyo taxriim maaha waaya marka biyihii fadhiyey laguma laguma istinjoon karo buu sheikhu raximah allahu tacaala meeshii dabash kasoo dhacaysa lagu istinjoon maxaa yeelay haddaa meesha dabash kasoo dhacaysa ula jeensatid kaadida wixii dad kugu soo celinaysaa soo maaha kugu soo celinaysaa aday geedkii miraha lahaa iyo godkiina geedkii miraha dadka ku lacnadaya godkiina dee khatar ama xayawaan baa ku dhibaysaa meeshaas ama sede aduga dhibka mudanaya haddii kale wailli walaa fi dilli wey hoos harkii harkiina laguma istinjoon karo oo laguma xaajo gudan karo waariiqi walaa fi ariiqin laguma xaajo laguma xaajo gudan karayo wey waayahay waliyabcud ha fogaado qofku walaa yaxmilu mana qaado huwa qofku huwa isagu dheh dikrallaahi ilaahay xuskiisu waxuu ku qoran yahay ma qaado awman ama cid ay ku qoran tahay arsala uu soo diray huwa alle uu soo diray cid alla soo dirayoo nebiyadiiyana yaa magacyadoodu meel ku qoran yihiinna maqaado weeye haa hadduu qaado ka waran waaman qofkiisaha hilmaamay asagoo suruga dhex fadhiyu arkay isagoo xaanshi wax ku qoran yihiin iyo garanaysa qur-aan wax ku qoran yihiin iyo xadiis iyo haysa xaanshi xurmale wax ku qoran damma calayhi wuxuu ku xajinayaa oo ku qarinayaa bilyadi gacantuu ku xajinayaa weeye mhm. yani wuu qarinayaa weeye qofkii wayastaciidu wuu magangelayaa ilaahay wa bicagsi lmasjidi haa wa bicagsi lmasjidi masjidka lidkiisna faqadim hormaridee alyumnaaga midigta hormari khuruujan bixidi khuruujan ay waqta khuruujin bixidda waqtigeedii was'al weydiiso alleh maqfiratan dembi dhaaf weydiiso waxmed umahad celiyo qufraanaka dhe alxamdu lilaahi aladii adhaba cani iladaa oo caafaani dheh wadkhul ku gal suurigii bilyusraa ku gal weeye bidixdeeda ku bilaabaya wactamid cusko alyusraa bidixdaada cusko a waxasara baadhahaysaa waxasara waxay xaydanayaa thooban maradii waxay xaydanayaa qofku shay-an fa shay xoogaa xoogaa hadba xoogaa hadba xoogaa saakitan xaalu yahay qofku mid aamusan mustatiran xaalu yahay mid isqarinahaya mid hee isqarinahaya oo qofku waxaa rabaa intaas waa intii sunna ahayd iska dulmaraynaa wadilli buu qofku baa sunnaha inuusan ku istinjoon wadariiqi baa sunnaha inuusan ku istinjoon waliyabcud ha fogaado ha fogaado walaa yaxmilu ma xambaaro huwa isagu qofkii dikrallaahi ilaahay xuskiisa haa ma xambaaro waaya awman ama cid ma xambaaro arsala uu alla soo diray magacoodu meela ku qoran tahay waman qofka sahaa hilmaamuska asagoota is arkaa damma uu qarinahaya calayhi wuu qarinahaya uu soo ururinaya milid gacanta kusoo ururinaya gacanta ku haysanaya macnaha ama meel dee guntiya buu gashanaya oo ku qarsado wayastaciidu wuu magangelahayaa ilaahay wa bicagsi lmasjidi masjidka dhidkiis ayuuna sameynayaa amase wa bicagsi lmasjidi masjidka lidkii faqadim hormari alyumna midigtii hormari khuruujan waqti khuruujin bixidda waqtigeedii wasal weydiiso alle maqfiratan dembi dhaaf weydiiso waxmed allana u mahad markaa qufraanaga tiraahdo alxamdu lilaahi aladii adhaba can adaa wa caafaanii dheh waadkhul gal bilyusraa midigta bidixdaada ku bilaabaya gal wactamid cusko markaad fadhiisanaysid oo hawsha ku jirid cusko bilyusraa alyusraa leh bidixda cusko yani bidixda isku badi maxaa yeelay ashalu lilkhuruuji bay dheheen maxay dhahen ashalu ee eh, lilkhuruuji mhm wa thawban xasara wa xasara waxay xaydanahayaa kor buu qaadayaa sawban maradii shay-an fa shay-an xoogaa xoogaa saakitan naxaalu yahay qof mid aamusan mustatiran naxaalu yahee mid is asturaya wahada billahi towfiiq sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed cala saxbi ajmaciin